alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed qiyaasu shabax waxaa halkan lagaga hadlayaa mawduuca ku saabsan qiyaasu shabax ida shaabaha alfarcu aslayni mukhtalifayni waxasala taradudun biأyihima yulxaqu hadduu u ekaado faracu yani maqiiska xukunka qiyaaska loogu soo gudbinayaa aslayni laba asaloo mukhtalifayni kala duwan wa xasala taradudun uu markaa uuna xasilo oo sugnaado isku qabad ama shaki laga shakiyo biayihimaa yulxaqu labada asal keebaa la haleeshiinayaa fa huwa qiyaasu shabah waa qiyaaska nooca la yidhahdo qiyaasu shabah la yidhaahdo wey mihaaluhu tusaalihiisu idaa qutila alcabdu marka la dilo addoonka maalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye fahal yulxaqu bilxuri ma waxaa la haleeshiinayaa kii xorta ahaa fatakuunu fiihi diya oo waxaa ku sugnaanaysa diyo yacnii mag baa laga bixinaya aw bilmataaci mise alaabtii baa la haleeshiinayaa iyo xoolihii fatakunu fiihi alqiima oo waxaa ku sugnaanaysa qiimo in qiimihiisa la bixiyo fa min jihati annahu insaanu mukallafun shaabaha alxura wa fi lxuri diya marka laga eego inuu yahay bini aadam takliif la saaray wuxuu shabahayaa shaabaha alxura ka xorta a buu shabahayaa oo u eg yahay wa fi lxuri diya ka xorta ana waxaa ka waajiba oo ku sugan diya ku sugan oo marka la dilo kii xorta ahaa mag baa ka waajibaysa wa jihati annahu yubaacu wayuuhab wayuurasu marka laga eego addoonkii jihada in la iibinaayo wayuuhabu la bixinaayo wayuurasu la dhexlaayo shaabaha almataaca wuxuu shabahayaa oo u ekaanaya alaabta wa fi lmataaci alqiima alaabtii haddii la itlaafiyo ama la baabi'iyona waxaa ku sugan oo ka waajibaya qiime faqad jamaca bayna shabahayni mukhtalifayni addoonkii wuxuu kulmiyey laba ekaansho oo kala duwan shabahalxuri fa yuujibu diya ama shabiha alxura wuxuu shabahay kii xorta ahaa laakiin halkii hore haddaad ka beddelayso waxay noqonaysaa faqad jamaca bayna shabahayni mukhtalifin shabahilxuri ay bayna shabahi اlxuri fayuujibu اdiya wa bayna shabahi اlmataac fayuujibu اlqiima ama shabiha alxura fayuujibu اdiya wa shabiha almataaca fayuujibu اlqiima yacni laba markaa asal oo kala duwan inuu shabbahaayo ayuu kulansaday kii xortahaa gees buu ka shabbahaa marka taa marka laga eego wuxuu noqonayaa mid diya ka waajibayso fayuujibu diya oo shabahaasi wuxuu waajibinayaa addiyata diya ayuu waajibinaya iyo shabaha ekaanshaha uu mataac iyo alaabta u eg yahay oo shabahaasina wuxuu waajibinayaa qiime walihaada sumiya qiyaas ashabah sidaas daraaddeed baa waxaa lagu magacaabay noocaas qiyaasushabah baa lagu magacaabay waa qiyaaskii ekaanshaha uma wajadnaahu intaa dabadeed waxaynu ku ogaanay alsaqa biaxadihimaa fi lxukmi alsharciyi inuu labada midkood ugu sii dheganaansho badan yahay xagga xukunka sharciga ah xayu inahu yubaacu wayuuhab wayuurasu marka laga eego in la iibiyo addoonka wayuuhabu la bixiyo wayuurasu la dhaxlo bal watudmanu ajzaa'uhu bilqiima waxaa lagu qaandhabaa yani xubnihiisa waxaa lagu qaandhabaa qiima oo jinaayadii loo geystay oo xubin yani markaa wax ka yeeshay ama qoomihii markaa ku dhacay qiima lagu qaandhabaa haadihi kulluha rajaxat shabahahu bilmaal ashyaadaa dhammaantood waxay arjaxayaan ekaanshihiisa uu xoolaha u egyahay falaxiqa bihi fi damaan waa haleelayaa xaggii xoolaha xoolihii buu haleelayaa qaandhowga ayuu ka haleelaya baabkani waxuu ku saabsan yahay qiyaaska nooca la yidhaha qiyaas shabaah bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen usuul fiqiga nooca ugu diqada badani ee ugu khafaag iyo qarsoonida badani waa qiyaasu shabah waayo awsaafta laba qaybood baa marka hore loo qaybiya shabahuna waa kala dhex jooga muasir ah oo muctabar ah oo wax saameeyaoo keensada xukun iyo wasfi dardi ah dardi waa maxay waa wasfiga xukum aan lagu xidhin wasfina waa muctabaroo waa mu'asir oo saamayn buu axkaamta ku leeyahay waa wasfi muctabar ah waana mu'asir wasfina waa dardi dardi waxa weeyaan waa wasfiga xukunka aan saamaynta ku lahayn awsafta dardigaa waxaa ka mid a katuuli wاlqisar wاsawaadi wاlbayaad waa sida dherarka iyo gaabnida xukun sharcigo lagu xidhaayo laleeyahay shaygaasi inuu dheer yahay daraaddeed baa xukunkaa loogu xidhay shareecada laga heli maayo xukum la odhanaayo gaabnida uu gaaban yahay shaygaasi baa xukunkaa loogu xidhay ina laga heli maayo wakadalika asawaad walbayaad midabkuna waa la mid midabka caadiga ah hadduu qofku xanuun dee la caddaaday taasi waa shay aakhar oo barasoo kale ku dhacay taasi waa cayb min alcuyuub xukum waa ku xidhmaa oo ceebahay ka mid tahay cuyuub nikaax marka laga hadlayo laakiin caddaanta caadigaah iyo madowga iyo casaanta xukun sharciga kuma xidhmo waa awsaaf tardiya awsaaf tardiya weey waxaa jira awsaafta qaarkood oo baababka qaar marka la joogo muctabar ah oo xukun keensada laakiin baababka qaar marka la joogana aan xukun keensanayn oo dardi ah marka dardiyun fii baab muctabarun fii baabin aakhar baa isaguna jira kalunuuha wadukuura waa sida labnimada iyo dhedignimada abwaabta qaar marka la joogo xukun bay keensataa waa wasfi laakiin abwaabta qaar marka la joogo xukun ma keensato baabulxuduud marka la joogo unuusa iyo dukuuro waxba laguma kala farqiyo isku meel baa la mariyey wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaan bima kasaba nakala min allah kii laba iyo kii dhadigaa xadkii isku sibaa looga jaraya lama odhanayo tani waa dhadige xadka nusha laga jaro la odhan maayo الزانية والزاني fajlidu kula waaxidi minhuma miئaةa jalda baab اlxuduud haddii la joogo alunuuha wاdhukuura labnimada iyo dhadignimadu waa wasfi dardi ah laakiin wilaayaadka marka la joogo unuusada iyo dhukuuradu waxa weeye waa wasfi muctabar ah lan yuflixa qawm wallow amrahum imra'a mas-uuliyadda guud muslimiin haddii loo qabanayo ama wax ka mida markaa waxaa mas-uuliyaadka guud la qabanayo unusadii iyo dukuuradii ma aha wasfi dardi ah way u siman yihiin ee waa muctabar waa lagu kala duwaya aw maa malakat aymaanukum milkulyamiinka waxaa ku bannaanaanayaa waa dhadigga labka maaha oo addoontii milkulyamiin waa ku bannaanaataa مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين marka waa waصfi muctabar ah alunuuha wاdhukuura abwaabta qaarkood laakiin abwaabta qaarkood waa waصfi tardi ah oo bimacnaa xukum in lagu kala duwo aan keensanayn marka awsaaftii adigoo og inuu u qaybsamo waصfi muctabar ah ama munaasib ah bicibaara ukhra waxay ka cabiraan wasfun munaasib marka kaa muctabarka ahe xukunka in lagu xidho maslaxadu ku jirto baa waxaa la odhanaya waa munaasib munaasabada waa soo aragnay munaasabaduna maslaxay ku wareegaysa xukunkaa in lagu xidhaa inay maslaxa ku jirto yani danu lhaalib uu yahay amaba yaqiin ay tahay yani maqsuudka sharcigu inuu yahay ama maqsuudka shaaricu inuu yahay xukunka in laga tartiibinayo lagu xidhaa marka waصfi munaasiba iyo waصfi tartiya mid labada dhex yaallaa jira waxaa la yidhahdaa shabah waxaa laga soo naqliyey culamada qaarkood inay yidhaahdeen shabaha wax igaga adag kuma arag usuul fiqiga waayo hadduu wasfigan yani uu yahay mid munaasiba munaasibkii buu noqonayaa noocaasuu gelaya haddii kalena dardi buu noqonaya marka in la yidhaahdo munaasib iyo dardi labada waa ka dhexeeya kan iyo kan labadaba waa u eg yahay geestanna waa shabaha geestanna waa shabaha gees yashbahu dardiya gees kalena yashbahu almunaasiba munaasibka ayuu geesna shabahaya geesna dardigu shabahaya markaasaa la ysku qabanaya labada keebaa la haleeshinaya hadda masalada uu ku tacriifiyey waa halabat alashbaah oo waa macna akhas ee culamada qaarkood ku tilmaameen laakiin ahlucilmiga qaar waxay sheegaan qiyaasushabaha marka la sheegaayo yani dardigii iyo munaasibkiibuu labada mid walba weegi markaasaa la ys odhanaya waصfigan ma muctabar ba oo munaasib miya mise waxa weeye waa dardi marka xagga iyo xaggaba waa u egya marka almuhim bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen munaasibku waa munaasibu bidaat daatadiisu munaasibu yahay shabahuna waa munaasibu bitabac daatadiisa yani uma aha munaasib laakiin tabac ahaan buu munaasib u yahay laakiin munaasaba inay ka wada marhantahy maaha waxay ku kala farqiyaan qaarkood munaasib bidaat iyo munaasib bitabac munaasib bidaat waxaa lagu haleeli karaa bay yidhahdeen caqliga keliya biduuni wuruudi sharc maala khamrigii xumaanshaha uu xun yahay oo iskaarkani uu yahay mid yani mufsid ah caqliga waa mid lagu garan karo iskaarkina waa munaasib waa waصfun munaasib waa munaasib bidaat saas aawadeed waxaa jiri jiray qabla alislaam niman khamriga xumaanshihiisa gartay oo la yidhaahdo waxay ahaayeen min aladiina xaramuu alkhamra fi اljaahiliya kuwii khamriga xarimay wakhtigii jaahiliyada waxaa ka mid ahaa qays ibnu caasim alminqari ninkii markii dambe saxaabiga noqday ee qays ibnu caasim ayaa ka mid ahaa waa min aladiina xaramuu alkhamra fi ljaahiliya wuxuu arkay baalkani inuu khamriga la yidhahdaa mufsid yahay markaasuu khamriga ka dhaarta ra'aytu alkhamra saalixatan wa fiiha khisaalun tufsidu arajula alxaliima fala wallahi ashrabuha yani markaa waxa weeye shicir noocaasuu tirinaya wakhtiga uu tirinaya waa qabla alislaam waxa uu ka mid ahaa oo uu ku tacliiliyey lianna alkhamra tafdaxu shaaribiiha khamrigu waxay fadeexadinaysaa qofka cabba waa kashifaysa yani wuxuu tilmaamayaa khubsiga khamrigu xambaarsan yahay marka wuxuu ku idraakay caqligiisa xumaanshaha khamrigu xun yahay buu ku haleelay oo ku gartay laakiin shabaha waxay yidhahdeen culammadu sharcigu aroorka uu ku soo arooray haddaan la arki lahayn yani laguma haleelaayo laguma garanayo caqliga keliya noo baa ku jirta saasay markaa ka tilmaameen almuhim tacriifka qaarkood ay mareen oo wasfiga shabahu munaasibkana gees buu uga eg yahay markaasaa lays ys odhanayaa talomu munaasibkiibuu ka mid yahay oo markaasaa la ictibaariyaa dardigiina gees buu uga egyahay markaasaa lays odhanayaa talow ma noocii dardiga abuu ah ka mid yahay oo waa la ilqeeyaa xagga iyo xagga mid walba u egi taradudkiina waa ku xasilaya qiyaasu shabah baa la yidhahdaa noocan markaa khalabat alashbaah la yidhaahdo waxay culamada qaarkood yidhaahdeen waa bacdi ka mid a ah qiyaasushabaha waana nooca ugu xoog badan halabة اlأshbaahi huwa اlأjwadu waa ka odhanayo saaxibu lmaraaqi khalabatulashbaaha nooca ku saabsan shabahyadu inay xoog bataan oo haalib noqdaan oo gees uu u shabah bataa waa nooca ugu fiican qiyaasushabaha ee ugu xooga badan marka bacdi waxay ka dhigaan qiyaasushabahu inuu yahay noocaasba qaarna waxay yidhaahdeen maya noocaasi waa nooc qiyaasu shabaha ka mida ah, waana nooca ugu xooga badan waana sida saaxibulmalaaqi iyo usuuliyiin badan oo kale ay marayaan sida ay marayaan wey marka calaa kulli xaal ama qiyaasu shabahu noocaasun ha ahaado ama noocani qismi ka midoo ka ugu xooga badan ha ahaadee waxay mashaayikhdii ku tacriifiyeen inuu faracu laba asal oo kala duwan oo labada mid walba in looga qiyaasta ay dhici karto ayuu xagg iyo xaggaba u egyahy markaasaa waxaa la isku qabanayaa war ma kanaa la haleeshiyaa ila waa u egyahay mise kan kalaa la haleeshiyaa ila isagana waa u egyahay ya qiyaaska markaa waxa wey qiyaasu sharci la yidhaahdo dhammaantii shabah waa iska wada yahayoo tashbiih nooc tashbiiha ku jira qiyaasu tamhiil baa la yidhahdaa laakiin noocan waxaa loogu gaar yeelay iyadoo kuwa kaleba shabah aanu ka madhnayn labada asale uu dhex yaalle xag xaggaba u eg yahay ee labada asal ku tanaasucayaan sidaasaa magacaa loogu gaar yeela iyadoo qiyaasu tamhiil yacni mid walba nooc shabahi uu ku jiro oo maqiisu calayhiga looga qiyaasanayo uu ekaansho ku leeyahay ayaa haddana isilaaxan waxa loo dhigay kaa labada asal dhex yaalla ee xagga iyo xaggaba u eg in kaa lagu gaar yeelo yani markaa isilaaxa qiyaasu shabah tusaale waxa loo tusaaleeyey addoonku marka la dilo ma mag baa ka waajibta mise qiima ka waajiba ila insaankii xorta ahaa waa shabbahaa waa bini aadam caaqil ah mukallaf ah yusaab wa yucaaqab waa la sawaabiyaa oo ajar buu ku helayaa xasanaadku la yimaado waa la ciqaabaya ciqaab buu ku mutaysanaya dembiyadu la yimaado marka xaggaa laga eego insaankii xorta ahaa buu shabbaha lannahu insaan gees kale marka laga eegana yani xoolihii buu shabahaa waayo waa la mulkiyaa waa la leeyihi sida xoolaha loo mulkiyo ba isagana loo mulkiyaa waa la bixiyaa waa la iibiyaa waa la iibsadaa waa la dhaxlaa waa la dardaarmaa wahaakada marka maadaama loogu tasarufo xagga bayca iyo shiraag iyo ashyaada la midka ah sida xoolaha loogu tasarufaayo xaggaana xoolihiibu ka shabaha labada asalkeebaa la ilxaaqinaya wuxuu u shabah badan yahay culamada qaarba mid bay markaa raaciyeen laakiin wuxuu u shabah badan yahay marka loo fiirsado xagga xoolaha saas aawadeed waxaa ka waajibaya yani qiime saylada wuxuu ka joogo ayaa la eegayaa oo marka la dilo waxay noqonaysaa qiimihiisi in la bixiyo uu seelidda ka joogay walow qiimahaasi hadduu doono magta ha ka bato hadduu doono ha ka yaraado hadduu doono talaatabaysteyn ha noqdo wahaakada tusaale labaadoo isla addoonkaa ku saabsan addoonku hal yamliku bitamliik wax ma ku mulkiyaa haddii wax la mulki siiyo mise waxba ma mulkin karo labadii asal buu dhex yaallaa oo gees wuxuu ka shabbahaa yacni insaankii xorta ahaa buu ka shabbahaa oo insaanka xortii siduu wax u guursado ayuu wax u guursadaa idan ha u baahnaado laakiin waxbuu guursadaa oo guurkii waa u suuroobaya waxbuu talaaqaa addoonkii nooc tasarufu leeyi marka tamliiga wax la mulkisiiyo wax ma ku mulkin karaa mise sida bahiimadu aynay wax u mulkin karin baanu isaguna wax u mulkin karin taana labada asal buu dhex yaalla fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra waaatuuhum min maali illaahi aladii aataakum almuhim masaaisha culamadu qiyaasu shabah ay u tusaaleeyaan ashyaadaasaa ka mid a masaxaadda weysada gudaheeda madaxa la masaxayo laba asal bay dhex taallaa hal yuhallat ka acdaa'i wuduu'i alukhraa miyaa la saddexaynayaa saddex goor baa la masaxayaa sida xubnaha kale weysada ah yacni saddex goor loo maydho mise hal mar baa la masaxayaa sida waxa weeye tayamumkaba hal mar loo masaxo waca alqowli araajix u jeednaa ila miaalka qowl marjuuxa xataa wax lagu tusaalayn karaa ya tayamumkii hal mar baa la masaxaya hal mar ayaa la masaxaya ma darba mise waa darbataan laba qowlaatay ku jireen laakiin dee xubintii hal mar baa la marinaya ila kuwa darbataynka leh laftoodu waxay leeyihiin gacmahana mar baa loo qaadaya wejigana mar baa loo qaadaya ya labada darbay u kala gaar yeeliyeen almuhim marka labada keebaa la haleeshinaya xubnihii weysada afartaa inuu ka mid yahay oo weysadii ku dhex jiro xaggaa wuxuu u ekaansha badan yahay acdaada kale weysada in la ilxaaqiyo oo inta gooree weysada markaa xubnaha kale la marinaayo min isagana la masaxo mid la maydhayo inaanu madaxi ahayn weysadii ee la masaxayo xaggana masaxaaddii tayamumka ayuu shabahaya marka ma kanaan la haleeshinaya mise kanaa la haleeshinaya calaa kulli xaal sunnadu siday ku soo aroortay waa la garanayaa axaadiista badankoodu waxay ku timi hal mar in la masaxo riwaayaadka qaar oo axaadiista ka mida oo ku soo arooray saddex goorna waa jiraan oo culammada muxadisiinta bacdi ka midna daciifinayaan bacdi ka midna ay leeyihiin waa isku weynayaan riwaayaadkaas riwaayaadkaas waa isku weynayaan marka ruuxii mas'aladaas sunnada nebiga kaga soo aroortay ayna mid ugu caddayn oo axaadiistaasi aynay yani markaa soo gaadhin ama aynay u caddaan sida iyo sida toonna hadduu baabulqiyaas is yidhaahdo yani masxigii yani mid uga qiyaaso ma xubnihii kale weysada uga qiyaasan mise tayamumka ayuu uga qiyaasan marka wuxuu noqonayaa qiyaasu shabah ayuu noqonaya calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qiyaasu shabaha qur'aanka kuma soo aroorin iyadoo la radinaya mooyaane nimankii gaalada maxay ku yidhahdeen rasuulladii in antum ilaa basharu miluna bini aadam nala midun baa tihiin ya waxay u jeedaan mar haddii bini aadamna shabbahoo nala mida aad tihiin rasuul lama tihdin ya rasuulladii waa kuwii ka jawaabay in naxnu ilaa basharu milkum walakina allaha yamunu calaa man yashaa yani annagaa qirnay eh, inaanu bashar idinla mida nahay oo bini aadam idinla midun baanu nahay wax kale ma nihin laakiin ilaahay baa cidduu doono fadilaaya marka ekaanshaha bini aadamnimada aanu idinka egnahay keensan mayso fadliga ilaahay inay diido ee ilaahay cidduu doonuu fadili karaa iyagoo isu eg yihiin markaasuu qaarkood rasuulla ka dhigi karaa yagii maxay cuskanayeen gaaladii ee kaanshaha ay rasuulladu basharnimada uga eg yihiin oo rasuulladiina ay bashar yihiin yani yagiina ay bashar yihiin laakiin yagii waxay inkirayeen fadiilada ilaahay risaalo ku fadilay rasuullada shabahaasun bayna cuskanayeen dabaed marka waxa weeye sidaa waa tii ay rasuulladu uga jawaabeen marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qiyaasu shabah qur'aanka kuma soo aroorin la radinaya mooyaane si kale qur'aanka uguma iman si kale qur'aanka uguma iman saas iyadaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal mawduucaas waa saas waana mawduuca culammada ay qaarkood sidaa wax uga sheegteen aqwaashaasina ay sidaa uga sugantah laakiin waxaa la isla ogol yahay haddii qiyaasu cilla ay suuragel yahay qiyaasu shabah inaan la cuskanayn waa la isla ogol yahay oo mawdic ay ka suuragal tahay qiyaasu cilla qiyaasu shabah lalama yimaado waayo waa adcaf min qiyaasi alcilla waa ka daciifsan yahay iska daa mas'alo nas leh in naska laga horgeeyo qiyaasoo dhan baaban ku bannaanay laa qiyaasa maca annasi laakiin qiyaasyada kale meel ay ka suuragel yihiin sida qiyaasulcill oo kale qiyaasushabah markaysaga lama cuskan karo yani saas weeye taqsiimu lcillati bictibaari majaari lijtihaadi fiiha qaybinta cillada la qaybiyo bictibaari majaari اlijtihaadi fiiha ijtihaadku socodka uu ku soconayo eegista loo eegaayo lagu qaybiyaa baa halkanna lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya oo mawdicu baxsiha ay tahay halkani tanqasimu waa qaybsantaa alcilatu cilada ayaa qaybsanta bi hada lictibaari ictibaarka majaal ijtihaadku siduu ugu socdo oo ugu dareerayo ijtihaadku laga eegaayo ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood bay cilladu u qaybsantaha waa sida ijtihaadku ugu dareeraayo ayay saddexda qaybood ugu qaybsantaha saddexda qaybood u qaybsantaha taxqiiqu lcilati wa tanqiixuha wa takhriijuha waa ciladii in la xaqiijiyo iyo ciladii in la hufo iyo ciladii in la soo saaro waa saddex nooc ilaa ana caadata alusuuliyiin ha yeeshee caadada usuuliyiintu culamaa ulusuul caadadoodu jarad waxay ku socotoo ku dareertay biidaafati hadihi almasaadir alhalaaثati ilaa axadi alqaabi alcila masaadirtan ama masderadan saddexda ah tiirinta loo tiirinayo loo idaafaynayo ilaa axadi alqaabi alcilla cillada laqabadeeda ama magacyadeeda mid ka mida loo tiirinayo saddexda masder waxaa loo jeedaa taxqiiq iyo tanqiix iyo takhriij waa saddex masder marka laqabada cillada loo yaqaano laqab ka mida ayaa loo idaafeeyaa wa huwa almanaa laqabkaasi wuxuu yahay almanaa ereyga la yidhahda weyn wاlmanaatu manaatku mushtaqun min annawdi waxaa laga soo dhambalo laga soo ishtiqaaqay nawd ayaa laga soo ishtiqaaqa oo waa naata yanuudu nawdan naata waa xidhay yanuudu waa xidhayaa nawdan xidhs buu xidhayaa wa hiya tacliiqu shayi bishayin aakhara nawdka waxaa la yidhaahdaa waa shay in lagu xidho bishayin aakhara shay kale lagu xidho falida aطlaqa alfuqahaau almanaata cala mutacallaqi اlxukmi sidaas aawadeed bay fuqahadu ugu magacaabeen erayga almanaat xukunka waxa lagu xidhay bay ku magacaabeen wa huwa alcilaة aljaamicatu bayna alasli wاlfarci waxaa xukunka lagu xidhayna waa cilada kulminaysa asalka iyo faraca kulminaysa oo isu keenaysa alأwalu taxqiiqu lmanaat saddexda ka ugu horeeya waa taxqiiqu lmanaat wa huwa albaxثu can wujuudi اlcilaةi fi اlfarci waa baadhista la baadho can wujuudi اlcilati ciladu markaa inay ku sugan tahay fi lfarci faraca ay ku sugan tahay laga baadho walijtihaadu iyo dadaalka lagu dadaalo weeye fii taxqiiqiha fiihi xaqiijinta laga xaqiijinaayo cilada yani faraca laga xaqiijinaayo bacda annasi calayha markii la nasgareeyey dabadeed ayaa faraca laga hubinaya oo laga xaqiijinaya ma ku sugantay mise kuma sugna aw ilitifaaqi calayha ama markii laysku waafaqay dabadeed fii daatiha iyada daata'aanteeda laysku waafaqay dabadeed ayaa laga xaqiijinaya laga hubinaya faraca ma ku sugantay mise kuma sugna wa huwa qismaani nooca taxqiiqu lmanaadka la yidhaahdaa waa laba qaybood alأwalu an takuna alqaacidaة اlkuliyaة mansuusaة aw mutafaqا calayha qaybta koowaad waa inay noqoto qaacidada kulliga loo nisbeeyey mansuusatan mid la nasgareeyey oo nas lagu sheegay aw muttafaqan calayha ama laysku waafaqay wa inamaa yabxasu lmujtahidu wuxuu baadhayaa mujtahidku can taxqiiqiha xaqiijinta la xaqiijinayuu baadhayaa fii axaadi suwar suurooyinka mid midkooda uu ka baadhayo wa tatbiiqiha iyo dabaqaadda uu ku dabaqaayo cala aljuz'iyaat juz'iyaadka uu ku dabaqaayo bimacnaa ku fulinayo falqaacidatu lkuliyatu qaacidada guud milu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah uu yidhi fajazaa'un milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum marka ruuxii muxrimka ahaa uu wax dilo ama xaramka gudihiisiba wax lagu dilo waxaa ka Eh, fidya ka waajibaysa oo waxay noqonaysaa shaygaa uu dilay ee ugaadha ah ee xaramka gudihiisa uu ku dilay amaba isagoo muxrima uu dilay wax la mida oo u dhigma oo nicmoolayda bimacnaa adhig iyo geel iyo lo'da ka mida waa in xaramka lagu qalaa marka shay la mida la baadhayaa oo isaga u dhigma fajazaء mihlu ma qatla min الnacami yaxkumu bihi dawa cadli minkum hadyan baaliغa اlkacba laba cadaalad u saaxiibaana xukumaya oo mu'miniinta ka mid wاljuز'iy اladii xuqiqa fiihi iijaabu baqara ka juز'iga ee juska loo nisbeeyey aladii xuqiqa fiihi kaasoo la xaqiijiyey iijaabu baqaratin in markaa sac laga waajibinayo calaa man saada iijaabu baqaratin in sac la waajibinayo weeyi cala man saada kii ugaadhsaday lagu waajibinayo wuxuu ugaadhsaday wahuwa huwa muxrimun walxaal huwa isagu muxrimun uu muxrim yahay oo xaj ama cimro uu ixraamtay oo xidhay ay u xidhantaanu ka xalaaloobin amaba uu xaramka ku jiro ximaaran waxshiyan dameer farow ah oo bimacnaa dameer dibadeed ah ayuu ugaadhsaday n dameer dibadeedku waa nooc ugaadha ka mid a waa la ugaadhsan karaa haddaan qofku muxrim aanu ahayn ama xaramka aanu ku jirin ee xilliga uu joogo muxrimna aanu ahayn in la cunaana waa bannaanta laakiin dameeraha dad dadla jooggaa ah iyaga lama cuni karo oo waa xaraam oo ma bannaana laakiin dameer dibadeedka ama gumburiga ama dameer farowga kolba saad u taqaan iyaga ugaadhsigoodu waa bannaan yahay hadduu qofku ixraam ka marhaya amaba xaramka aanu ku jirin marka isagoo muxrima ayuu dameer debadeed ugaadhsaday oo dilay waxaa ku waajibaya neef lo ah inuu xaramka ku qalaa ku waajibaysa lilmumaahalati baynahuma fii nadari mujtahid waxaa neef lo'a inuu xaramka ku qalo loogu waajibinayaa ee kaanshaha labadooda ka dhaxeeya oo dameer dibadeedka iyo loodu ay isshabbahdo dameer dibadeed iyo markaa saca in la qalaa iyo saci way isshabbahaan fii nadari mujtahid mujtahidka ijtihaadkiisa iyo yani e, yani markaa nadarkiisa bimacnaa eegistiisa iyo ijtihaadkiisa labadaasi waa mutamaasilaan waa isshabbahaan wa hada nawcu muttafaqu calayhi noocan waa la isku waafaqsan yahay walaysa min alqiyaasi fii shay qiyaaskana waxba kagama sugna mashaayikhdu waxay halkan kaga warramayaan raximahum ullah cilada sida ijtihaadku ugu dareerayay marka laga eegayo saddex qaybood baa loo qaybiyaa taxqiiqu alcilla iyo tanqiixu alcilla iyo takhriiju alcilla laakiin lafdiga cillo beddelkeeda waxay sida badan isticmaalaan almanaad taxqiiqu lmanaad iyo tanqiixu lmanaad iyo takhriiju lmanaad tacbiirka noocaasay isticmaalaan marka taqsiimkan hadda cillada la qaybinayaa waa taqsiim ka duwan taqaasiimtii hore waxaa lagu qaybinayaa sida ijtihaadku ugu dareeriyo manaadkuna waxa weeye magacyada cilladu leedahay bay ka mid oo magacyo badan bay cilladu leedahay aljaamic baa la yidhahdaa alcilla la yidhaahdaa almanaad baa la yidhaahdaa almuqtadi baa la yidhaahdaa almustadci baa la yidhaahdaa aljaalib baa bacdi ka cabiraan almu'asir bay ka cabiraan in kastoo ay yidhaahdaan almu'asiru biidn illah waa muasiraة biidn اllah ilahay idankiisay wax ku taasiirisaa iskeed waxba uma taasiiriso tacaabir badan bay ka cabiraan marka almanaad waa tacbiirka ugu isticmaalka badan manaadkuna waa xidhista yani wax la xidho xadiiskii waatii ku soo aroortay ijcal lanaa daata anwaaطin kama lahum daatu anwaat waa geed sudhasho u saaxiib oo hubka la sudho waa ay mushrikiintii ka barakaysan jireen markaasaa yani ay is yidhaahdeen dadkaa wakhtigay soo islaameen ay dhoweyd waxay is yidhahdeen haddii nebigu idin idmo oo idin fasaxo inaad geed ka barakaysataan oo hubka surataan way idin bannaanaanaysa markaasay ku yidhahdeen ijcal lanaa daata anwaaطin kama lahum daatu anwaad waa mid surashooyin u saaxiiba bilaadun bihaa niidat calaya tamaa'ibi siduu shaacirkii ba yidhi ya yani waxaa weeye kelmadda niitat ay culliqat mawdicu shaahidku waa taas waila tamaa'imtu waa bail oo nebigu salى اllahu aleyh wasalam dee waa reebay yani qardhaasaha iyo ashyaadaas man tacallaqa tamiimatan faqad ashrak aw kama qaal marka nawdku waa tacliiqa shay shay lagu xidho ama la sudho marka kaannahu xukunka sharciga ah wasfigaa lagu xidhay ou uu sudan yahay haddaba saddexda qaybood waxaa la kala yidhahdaa taxqiiqu lmanaa iyo tanqiixu lmanaa iyo takhriiju lmanaa waxay soo hormariyeen mashaayikhdu nooca la taxqiiqu lmanaa manaadkii baa la xaqiijinayaa farac ama suuro ama mas'alo juz'iya baa laga xaqiijinaya oo la hubinaya ma ku sugantah mise kuma sugna waayah juز'iyaadkeedii baa lagu dabaqaya marka laba qaybood baa tan loo sii qaybiyey mid waxa weeye qaacidadii guud ayaa juز'iyaadkeedii wax ka mida lagu dabaqayaa qaacidadaasina ama waa mid laysku waafaqsan yahay ama waa mid mansuuso oo la nasgariyey tusaale ahaan waxay tahay fajazaaءun milu ma qatala min annacami ruuxii muxrimka ahaa hadduu ugaadhsado inuu wax u dhigmaa ku waajibaayo xaramka inuu ku qalaa waa qaacida mansuusa misli inuu ku waajibayo naskaa sheegay waa mansuuso layskumana khilaafsana waana mansuusa haddaba markaa ruuxii ugaadhsaday garanna inuu shay la misliya shaygu ugaadhsaday haddaba hahaddaba eh, kii muxrimka ahaa ee ugaadhsaday waxa uu ugaadhsaday oo uu dilay oo ugaadha ka mid a ah. shay u dhigmoo la misliy inuu ku waajibayo garannay oo waa ognahay naskaa lagu sheegay waxaa la hubinayaa maxaa la mida markaysaga kanuu dilay labadan cadaaladda u saaxiibkii waxay xukumayaanee baadhayaanee taxqiijinayaanna waxay tahay misliyadii ma ku sugan tahay yani markaa shaygan ya oo ma u dhigmaa shaygaas oo ka mida nicmoolayda ka midi si uu xaramka kani ugu qalo masalan wuxuu markaa dilay nooc shimbiraha ka mid a markuu dilay labadii cadaaladda u saaxiibkii waxay baadhayaan maxaa uga dhigma nicmolayda naca uga dhigmay markaysaga markaa dabeed xukumayaan waxay ka ijtihaadayaan shaygii jus'iga ahaa ee miliga la ahaa ee u dhigmaayey si la yidhaahdo markaysaga markaa waa inaad qashaa oo xaramka ku qashaa damer dibadeedkii markuu ugaarsi ku dilo kii muxrimka ahaa labada cadaaladda u saaxiibka waa xaqiijinayaa nicmoolayda maxaa uga dhigma markaasay tii sheegayaan wahaakada marka tan noocaas oo kale ah waxa labada cadaaladda u saaxiibka ay qabanayaan waxay weeye labada cadaaladda u saaxiibkii waxay qabanayaan waxa weeye waa inay taxqiiqiyaan oo ay xaqiijiyaan oo hubiyaan faraca u dhigma arrinkan uu sameeyey si marka waxa weeye markaa loogu xukumo oo la yidhahdo taa same taasaa kugu waajibtay marka nooca waa la isku waafaqsan yahay qiyaasna maaha xataa qolyaha qiyaaska diidaya waa ogolyi waayo laysa min baab alqiyaas manaadka marka halkan la sheegayana macnihii isilaaxiga ahaa loogama jeedo oo muraadku hadda cilada ma aha marka kaas suuradaasoo kale manaadku wuxuu noqonayaa naska caamka ah oo afraaddiisii lagu dabaqaayo waxaa la mida khudii ma yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf hinda binti cutba waxay nebiga uga cabatay oo su'aal ka weydiisay ninkeedii oo abu sufyaan ah oo ay tidhi waxa weeyaan waa waa rajulun shaxiix waa nin bakhayl ah nama siiyo wax nagu filan xoolihiisa waxaanu ogayn haddaanu ka cunno ka warran dabeed nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam khudii maa yakfiiki anti waladaki بالمعروف waxaad ka qaadataa wax kugu filan iyo ubadkaaga ka qaado saasuu nebigu yihi sal allahu alay slam bilmacruuf yani si macruufana ku qaado bimacnaa sida caadatan la yaqaano inay ku filan tahay idinkoo kale baa muraadka u dhacay waxaa dhici karta ninkii iyo ooridiisa inay isku qabtaan waxani way idinku filan yihiin iyo maya naguma filla qaadigii baa laga yaabaa inay isula tagaan wax nagu filan nama siiyo maya waan siiyaa wax ku filan qaadigii wuxuu waraysanaya maxaad siisaa hay ka kooban yihiin xaalkiisii xaaladoodaba eh, waa eegaya wadciga wax iyagoo kale ku filanna waa eegaya markay tanaasuc ka yimaado isagaa yani wax u dhigaya waa inaad intaa biilka aad siisaa waa inuu noqdaa haddii masaladii nisaac noqoto qadaa gaadho ya waa inuu wax u qadaraa qaacidada in marka ay tahay wax ku filan in la siiyo garanay waa mansuusa lakiin qaadigii muxuu samaynaya wuxuu samaynayaa qadarkani ma ku filan yahay iyagoo kale isagoo kalena ma bixin karaa mise kuma filla taasaa markaa la eegaya marka waxaa la odhanayaa taxqiiqu lmanaad buu samaynayaa qaadigu manaadkii buu xaqiijinaya ila wixii la siinaayey inuu qadarkaa yahay way isla ogol yihiin laakiin waa nagu filay waa ku filan yahay iyo naguma filla isku hayaan qaadigi wuxuu ka ijtihaadaya qadarkaasi ma ku filan yahy mise kuma filla kifaayadii ma ku xasilaysaa intaa mise kuma xasilaysa khudii ma yakfiiki anti waladaki bilmacruuf nooca labaad albaxu can wujuudi اlcilati fi اlfarci waa baadhista la baadho can wujuudi اlcilati cilladu inay joogto laga baadho fi lfarci farca bacda alitifaaqi calayha fii daatiha marka la ysku waafaqo iyada dabadeed daat ahaanteeda laysku waafaqo kalcilmi waa sida ogaalka la ogaado bianna sariqata in tuugadu hiya manaadulqaطci ay tahay gacan goyntu waxay ku xidhan tahay fa lmujtahidu wuxuu xaqiijinayaa oo hubinaya mujtahidku ama qaadiga ama caalimkii ijtihaadayay wujuudaha inay ku sugan tahay sariqadu fi nabaashi kii xabaalo fagtaha ahaa ee xabaalaha qodi jiray xabaalaha qodan jiray ee kafanta kala bixi jiray inay ku sugan sugantayo in kale oo u fagan jiray xabaalaha liakhdihi lkafan qaadashadiisa uu kafanta qaadanayo daraaddeed u fagan jiray iyo akhalada lagu yani ku dhacay nuskhadda kolleyna hayo laakiin waa alkafan min xirzi milihi qaadashadiisa uu ka qaatay kafanta min xirzi milihi shay la mida waxa lagu ilaashoo kale uu ka qaatay oo kala baxay khufyatan si qarsoodiyana ugala baxay yani wuxuu tilmaamayaa suuro labaad oo taxqiiqulmanaadku ku sugan yahay baa jira suurada labaad waxay tahay waa qaacido laysku waafaqsan yahay ayaa suuro suwarka ka mid a waxaa mujtahidkii u baarayaa ma ku sugan yahay manaadkaasi mise kuma sugnaa fuqahadu waxay isku khilaafaan ruuxa xabaalaha yani fagta oo dadka la xabaalay ee la aasay intuu xabaashii habeennimada markaa yimaado qodanaya oo dabeedna kafantii kala soo baxaya gacanta ma la goynayaa tuug ma yahay mise gacanta la goyn maayo ya waa mas'alo fuqahadu ay isku khilaafaan marka bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin gacanta waa la goynaya ninkan waa saariq xoolahana waa maxruuzo waa ilaashan yihiin xirsulmisli bay ku jireenoo dee xabaal baa kafantu ku jirta kafanna halkaasoo kalea lagu ilaaliyaa si khufyaana waa ula baxay marka manaadkii qaciga oo sariqa ahi mawdican waa ku sugan tahay idan waa in gacanta la gooyaa hadduu saa sameeyo marka mujtahidkii wuxuu xaqiijinayaa manaadkii qaطciga ee sariqada ahaa in maal yani aanu lahayn oo mulki iyo shubhatulmulki midnaba ku lahayn oo maxruus oo xirzulmisli ku jira si khufya inuu qaatay dee daabidkii waa ku rumoobaya daabitu sariqa waa ku rumoobaya marka tan noocaasoo ana waxaa la odhanayaa taxqiiq lmanaa baa la odhanaya taxqiiq ayaa la odhanaya tii horena waxay ahayd nas caama ayaa juziyaadkeedii lagu dabaqaya juziyaadkiisi lagu dabaqaya noocan dambana waxay tahay suuro suwarka ka mida la hubinayaa suuradani ma soo gudagelaysaa gelaysaa yani asalkaa guud mise waa ka baxaysaa ma soo gelayso yani taana saas yadaabay tahay calaa kulli xaal labada noocba waa taxqiiqu lmanaa yani labada markaa midnaba markaa ma noqonayo baabulqiyaas noqon maayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk